بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu maraynay boqa boga boqol iyo lix iyo konton numberkiisa koob iyo tobnaad ee u dambeeya ama casharka kelmadda u dambaysaba qaala abuu ayib wuxuu yidhi yahjuu isagoo caayaya kaafuuran abuu ayib oo doonaya inuu kaafuur caayo ayaa hadalkan markaa keenay kaafuur alikhshiidi buu caayayaa wuxuu yidhi markuu caayayey laa tashtari alcabda ilaa walcasaa macahu ina alcabiida laanjaasun manaakiidu wuxuu yidhi laa tashtarii alcabda ilaa walcasaa macahu in alcabiida laanjaasuun manaakiidu laa tashtar ha iibsan alcabda addoon ha iibsan ilaa walcasaa macahu ushii lagu garaacayay inay maciise tahay mooye haddaad addoon iibsanayso ushii lagu garaacayeyna iibso buu yidhi waxay ka dhigan tahay ninka addoon iibinayaa addoon keligii ma iibinayo addoon iyo ushii lala dhacay buu wada iibiyaa oo addoonku kolley u lala dhaca kama maarmo buu leeyahay ma ogtahay haddaba haddee addoonaad iibsanaysaba addoon quraha iibsanine addoonka iyo ushii lala dhacayay oo wada socota iibso wuu sababeeyeyo wuxuu yidhi ina alcabiida addoommuhu la anjaasun waa gudaafad waa wada nijaas buu yidhi manaakiidu khayr yar war addoomuhu waa nijaas khayr yar eh haddaad addoon iibsanayso ushii lala dhacayay raacsa markaa oo iibso waxaynu uga soconnaa laa tashtar ha iib tashtari ha iibsan alcabda addoonka ha iibsan ilaa walcasaa macahu ushii lala dhacayay inuu sito mooyaane ina alcabiida addoomuhuna la anjaasun waa gudaafad manaakiidu khayr yar haddaba aawey nahyigu buu ku jiraa laa tashtari buu nahyi ku jiraa waa ficil mudaaricoo la lagu daray weeyaan dalaaladiisa iyo faa'iidadiisu waa maxay markaa laa tashtari alcabda maa macnaa laa tashtari alcabda waxa weeye ataxqiir waa yasitaan maaha nahyigii aan naqaanay laakiin maanta waa yasitaanoo laa tashtari abda addoon ha iibsaninba waxaa la yasayaa kan dee addoonkaa la yasayaa ilaa walcasaa macahu inuu ulsito mooyaane iyo sidba hadalka laga dhadhansanaya markaa kaafuralikshiidi buuna u jeedaayo oo kelmaddu waa sarbeebxe addoonkan laga hadlayo oo dhaniba waa kaafuralikshiidi ninkii masar haystay weeyaan kolkaa ninkani addoon ma ahayne abtirsiintiisay addoonnima soo gashay kolkaa abtirsiintiisa marka la eego ayaa meel ka ah ay addoonnima ka soo gashay markaasuu leeyahay addoon ha iibsanin isaguna ujeedaa albax idaa ta'ammalta markaad ka fikirto amhilata daa'ifati aluulaa guruubka hore tusaalayaashiisa ra-ayta waxaad arkaysaa kullan minhaa mid kaste oo ka mida oo yashtamilu koobsaday calaa siiqatin siiqad yudlabu bihaa lagu codsanayo alkafu in laga hadho can ilficli ficilka waidaa amcamta markaad ku celcelisid daymada amcanta halkaa sidii horeo kaleu inooga khalday ancamta buu yidhi waidaa amcamta markaad si fiican ugu celceliso ama aad uga bogato anadara daymada ra-ayta waxaad arkaysaa daaliba alkafi ninka kafiga iyo reebtoonka dalbaya fiihaa hadalka dhexdiisa acdam inuu ka wen yahay wa aclaa uu ka sareeyo miman duliba minhu ka laga dalbayo ka kule waxaaha samaynin eeg waa laba qof waa laba shay midi wuxuu ku leeyahy waxaa ha samaynin midna waxa lagu leeyahay adu ha samaynin midi waa ku hadalku ka soo baxayo midna waa ka la amrayo kolka ayaa sareeya labadaa markaad isbarbar dhigto ku hadalku ka soo baxayo ayaa sareeya oo ka lala hadlayo ayaa laga sareeya fa ina daalibaka daalibka ee codsanaya fii amhilati haadihi daa'ifa guruubkan tusaalayaashiisa huwa allaahu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waalmadluubu minhum kuwa laga dalbayaana hum iyagu cibaaduhu waa addoomihiisii wahaadaakaasi huwa nahyu lxaqiiqi waa nahyiga dhabta ah inka sarreeyaa wax diido laga sarreeyahana loo diido waa nahyiga dhabta ah wa idaa ta'ammalta markaad ka fikirto siiqatahu nahyiga siiqadiisa fii kulli mihaalin tusaale kaste oo yaridu calayka kugu soo arooraya wajadtaha waxaad heli waaxidatan tusaale kastaaba siiqo kastaaba waa mid qudhown laa tatagayar isma bedesho wahiya almudaaric waa mudaarica almaqruun lagu daray bilaa annaahiya mudaarica laada naahiyada asita weeye undur idan haddaba waxaad eegtaa ila daa'ifati thaaniya guruubka labaad tajid waxaad heli doontaa ana nahya nahyigu fii jamiicihaa gebi ahaan lam yustacmal inaan la isticmaalin fii macnaahu lxaqiiqi macnihiisa xaqiiqada inaan loo isticmaalin wa huwa dalabu lkafi waa kafi iyo reebtoon la dalbo min aclaa mid sare laga dalbo liadnaa mid hoosena loo dalbo wainamaa yadullu wuxuu kutusayaa nahyigani calaa macaanin ukhraa macaani kale yudrikuhaa waxaa haleelaya ama garanaya asaamicu dhegaystaha ayaa min asiyaaqi hadalka qaabku u socdo ka garanaya wa qara'in ilaxwaal iyo axwaasha meesha taalla qariinooyinkooga ayaa laga garanaya fa muslim ibnu lwaliid ninka muslim ibnulwaliid la yidhaha fi lmithaali araabic numberka afraad laa yaqsidu min annahyi nahyiga ugama jeedo ila ducaa duca mooyaane lilkhaliifati arashiid khaliifka rashiid uu u ducaynayo bilbaqaa'i inuu baaqi noqdo lita'yiid lislaam si uu islaamka u xoojiyo iyo wa iclaai kelimatihi kelimadiisa uu saray ugu qaado wa abu ayib ninka la yidhaha fi miaal khaamis numberka shanaad inamaa yaltamisu wuxuu ka codsanayaa min saaxibayhi labadiisa saaxib an yaktuma inay qariyaan can sayfi dawla sayfu dawle inay ka qariyaan maa samicahu waxay maqleen fii wasfi shajaacatihi geesinimadiisii uu tilmaamayey iyo wa googooyntiisa bilacdaai cadowyaasha uu googooyo wa xusni balaa'ihi iyo beladiisii wanaagsanayd ee fi lxuruub dagaalada dhexdooda liannahu shujaac geesi weeyaan washujcaanu geesiyaashuna yashtaaquun waxay aada iyo aada ugu xiisaan ila alxuruubi dagaalada mataa dukirad lahum markii loo sheego wa haadaa kani calaa maa jarad bihi caadat lcarab carab oo dhan caadadoodu sidii ay ku dureersatay weeye fii shicrihim gabaygooga id yatakhayal wuxuu sawiranayaa ashaaciru ninka gabayaagi ihi ana lahu rafiiqayni inuu laba saaxiib leeyahay oo yastaxibaanihi la saaxiibaya wayastamicaani dhegaysanaya liinshaadihi markuu gabayga tirinayo fa yukhaaibuhumaa wuxuu ula hadlayaa kolkaa mukhaaabata alandaad dad isku midihi siday iskula hadlaan wasiiqatu nahyi siiqada nahyiguna mataa wujihaad marka la jeediyo min nidin mid kula mida ilaa nidihi kii kula midka ahaana aad u jeedisid afaadad waxay faa'iideysaa aliltimaas codsi bay faa'iideysaa hadalkii o dhani codsi buu noqonaya wa nuwas ninka abunuwaas la yidhaha fi lmithaali saadis numberka lixaad inamaa yatamanaa wuxuu kalgacayl iyo jacayl uu jeclaysanaya an tataxamala naaqatuhu hashiisu inay qaado mashaaqa safar safarka oo dhan tacabkiisa iyo culayskiisa wa anlaa yanzila biha se amdaalna inuuna kusoo degin xataa tabluqa ilaayay gaadho diyaar alamiin ninka amiin la yidhaha boqorkii amiin ama khaliifkii amiin guryihiisii ilaahay soo gaadho fa taraa hunaaka halkaa waxaad ku arkaysaa kayfa jamaca allahu ilaahay siduu usim uu u mideeyey alcaalama caalamka oo dhan bimacnaa caalamka wixii ku baahsanaaye raganimiyo dadnimo ahaa siduu ilaahay ugu mideeyey caalamka wixii ku baahsanaayoo dhan fii suurati insaanin qof qura sawirkii uu ugu soo baahiyey wa abulcalaa'i ninka abulcala la yidhaahdaa fii beytihi gurigiisa inamaa yansax wuxuu eh, fii beytihi beydkiisii waa gabaygii beyd marna guri buu noqdaa marna gabay buu noqdaa iminka waa gabaygii wa abulcalaai ninka abulcala la yidhaha fii beytihi beydkiisii iyo gabaygiisii inamaa yansax wuxuu u naseexaynayaa mukhaadabahu kuu la hadlayey wa yurshiduhu wuxuuna ku hanuuninayaa ila libticaadi inuu ka fogaado can isufahaai dadka liite iyo wa dadka qudhunka waa abulaswad ninka la yidhaahdaa inamaa yaqsid wuxuu u qastayay isna tawbiikha man inuu kii canaanto yanha naasa dadka u diidayey cani suu'i xumaha oo walaa yantahi canhu isagu aan ka reebtoomaynin wayaqsid ilaakharuun dadka kale waxay u jeedaan fi lamhilati halaaati albaaqiya saddexda tusaalee soo hadhay ila tayiisi in wax lagaa quusiiyo wa tahdiidi in wax lagugu hanjabo wa taxqiiri yasid calaa tartiib saasayna u kala horeeyaan alqawaacid qaacidada afartanaad iyo ta afartanaad ilaa ta labiyo afartanaad saddexdaa qaacida bal hadda eg annahyu nahyigu waa dalabulkafi reebtoon lagaa dalbo can ilficli ficilka aad ka reebtoonto calaa wajhi listiclaa si ay sarayni ku jirto welibana annahyu nahyigu waa dalabulkafi reebtoon lagaa dalbo can ilficli ficilka laga reebtoomo calaa wejhi listiclaa si ay sarayni ku jirto linahyi nahyigu wuxuu leeyahay siiqatun waaxida siiqo keliya hiya almudaaricu waa mudaarica maca laa anaahiya laada naahiyada asita qad takhruju way ka baxays kartaa siiqatu nahyi siiqada nahyigu can macnaaha alxaqiiqi macnaheega dhabta ah ayay ka baxaysaa ilaa macaanin ukhraa macaani kale ayay u oo tustafaadu laga faa'iidaysanayo min siyaaqi siyaaqa iyo wa qaraa'in alaxwaal ka ducaai sida allabariga oo kale waliltimaas sida codsiga oo kale wa watamani sida jeclaysiga oo kale walirshaad sida hagidda ama hanuuninta oo kale wa tawbiiq sida canaanta oo kale wa tay-iis sida quusinta oo kale wa tahdiid sida hanjabaada oo kale wa taxqiir iyoya si dabadeed namuudaj bayin waxaad caddaysaa ardayow bayin waxaad caddaysaa bal hadda siiqata nahyi siiqada nahyiga iyo walmuraad minhaa waxa looga jeedo fii kulli mihaalin tusaale kasta oo min alamhilati alaatiya tusaalayaasha soo socdaa ilaahay baa aayad qur-aana ku yidhi walaa tufsiduu war ha fasahaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa ha fasahaadinina bacda islaaxihaa intuu ilaahay hagaajiyey ama uu suubiyey kadib haddaba aayadda ah bal hadda aada u eg ilaahay wax ila eg ka wax nahiyayaa waa ilaahay ka wax loo diidayaana waa innaga ereyga laynoogu diidayaana waa siiqada nahyiga walaa tufsiduu waxa laynoo diidaya inaan fasahaadinaana waa arlada arlada ilaahay ha fasahaadinina walaa tufsiduu fi lardi war arlada habiinina bi'inina amaa ha fasahaadinina bacda islaaxihaa intuu ilaahay suubiyey ama uu hagaajiyey kadib idinku arlada ha isku fasahaadinina waxaa laga yaabaa ardayga tafsiirka dhigta inuu is yidhaa warniyow ilaahay aayadda wuxuu inagu yidhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa dhulka intii la hagaajiyey kadib ha fasahaadinin buu ilaahay ku yidhi ka waran dhul hadaba haddaba dhul fasahaadsan haddaan fasahaadiye ka waran marka horeba dhulkuudhuu iska fasahaaday arladii macsiyadiibaa ka badatay dulmigiibaa ka batay islaax islaax ma haysato dhulkaa fasahaadsan ee dembiga iyo macaasida lagu samaynayo aadan malaynaynin haddaanadna ka qayb qaato oon in yaroo fasahaada ugu sii dara ka warrama ilain ilaah wuxuu yihi bacda islaaxihaae intii la suubiyey kadib adu fasahaadinin baa lagu yidhi haddaba intii la fasahaadiyey haddaad adna fasahaadisa ka warran kadib aayaddu may ka xaaji way ka hadashay eeg aayadda balaaqaa horta ku jirta noocan ilaahay cibaareeyey balaaqo aada u weyn baa ku jirta dhulka ha intii la islaaxiyey kadib waxay ka dhigan tahay dembigaagaa sii xumaanaya dembigaaga ayaa aada u sii weynaanaya meel wanaag qofka tusaale ahaan suuq ku dambaabiya ka masaajid ku dambaaba ma isku dembiba horta ma isku dembiba ka masaajid dhexdii ku dambaaba iyo ka suuq ku dambaaba ma isku dembiba ilahay agtiisa hadda isku qodob bay sameeyeen isku been bay sheegeen haddaad kelmada been ah oo keliya sheegto ood laakiin suuq ka sheegto iyo haddaad masaajid ka sheegto dee isku kiis ma waayo way salaada aad ku tukato suuqiyata taad masaajid ku tukataa ma isku ajriba sidayna iskugu ajri u ahayn oo ajrigoogu uu u kala weyn yahay ayaa ayna iskugu dembina u ahayn markaa oo dembigooga wuusii kala fool xumaanaya haddaba hadii dhul aad iyo aad u suuban aad ku dambaabto ood fasahaadiso kiiskaagu uu sii khatarsanaanaya waayo arrinkii waxa ka dhalan doona isaga inay dad kugu daydaan waxa ka dhalan doona inay dadku raacaan waxaa ka dalan dhalan doona in macsiyadii waxyaabo badan oo kale ka dhalanaya oon samayntii uun ahayn ayaa ka dhalanaysa walaa tufsiduu ha fil ardi dhulka ha fasahaadinina bacda islaaxihaa intuu ilaahay hagaajiyey kadib ama la suubiyey kadib ilaax intii lagu sameeyey kadib ilaaxaasi islaaxu lardi bilcibaada eh, wuu noqon karaa oo intii ilaahay dhulka lagu caabuday kadib ha fasahaadinin macnihii uu noqonaya islaax kale uu ilaahay u sameeyo qaabkii ilaah u abuuray subxaanahu wa tacaala way noqon kartaayoo ilaahay intuu dhulka noocan kuugu goglay uu dee kuu hagaajiyey ila waa la hagaajiye dhulka muna ilaahay waynu ognahay aadamuhu wuxuu kusoo dardaro sibidhkaa yareed samaysatay imika cidima seexan karto laakiin dhulkaa ilaahay cid kastaaba way seexanaysaa hurdo macaana kolka waxa weeyaan dhulkaa ilaahay ilaahay baa inoo hagaajiyey oo inoo goglay haddaba ha fasahaadinina oo fasaadka ka ilaaliya walaa tufsiduu ha fasahaadinina fi ardada dhexdeeda ha fasahaadinina bacda islaaxiha islaax intii lagu sameeyey kadib haddaba aayaddaa maxaa nahyiga looga jeedaa u noqonaya waa anahyu lxaqiiqi weeyaan macnihii dhabta ahaa ee nahyiga ku naqaanay oo ahaa annahyu yaktadii taxriim inuu wax laynaga xarimayo ayay aayaddaasi tilmaamaysaa maxaa laynaga xarimayaa ifsaadkaa laynaga xarimaya inaan wax fasahaadinno ayuu ilaah inaga xarimay subxaanahu wa tacaala wa qaala wuxuu yidhi abulcalaa nin la odhan jiray abulcalaa waa la maqlay kolley لا تحلفن على صدق ولا كذبين فما يفيدك إلا المأثم الحالف مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون saasuu noqonaya لا تحلفن warha dhaaran calaa sidqin ha ku dhaaran buu kuleeyahay leeyahay shay run ah walaa kadibin beenna ha ku dhaaran famaa yufiiduka ilankuu faa'iidayn maayo ila almacsama dembi mooyaane wax kale alxalifu dhaartaye waroy shaygu hadii uu run yahay iyo haduu been yahayba ha dhaaran waxaan kaaga digayaa buu abulcala leeyahay inay dhaartaadu badnaato waxaad aragtaba haddaad wallaahi un ku horraysiisa ka war dhaartaada iska ilaali weligaa waa waa khatarteeday leedahay dhaarta badan amaa run sheeg amaa been sheego dhaarta badani khatarteeday leedahay laa taxlifana ha dhaaran calaa sidqin run ha ku dhaaran walaa kadibin beenna ha ku dhaaran famaa yufiiduka kuu faa'iidayn mayso ila alma'hama dembi mooyaane alxalifu dhaartu wax kale dhaartu shay kale kuu faa'iidayn mayso hadday been tahayna aakhiradaadii ayaa gubanaysa oo de yamiin khamuus baa la garanayaa naarta qofka naarta dhaarta qofka naarta gelisa ee qofku naaraha uu ku muquurto dee waa dhaar dhaar buu ilaahay dar darteed naaraha kuu gelinayaa haddaad been ku dhaarataa khatarteeday leedahay runna haddii kolkaa been ay tahay aakharo horta waa lagu cadaabaya adduunyadana waxaa laga yaabaa cuquubadu inay kuugu timaado adduunyada lafteeda inay cuquubadu kuugu timaad baa la arkaa dee waqtigii nebigaba way dhacday calayhi salaatu wasalaam reer baa beri la dhaariyey dil laysku haystay konton qof baa laga dhaariyey maalintii la dhaariyey maalinteedii kontonkii qof cidi kama soo kama noolayn konton qof balka ka waran maalintii la dhaariyey maalinteedii sanadkii soo socday qof kama soo gaadhin oo nolol kuma soo gaadhin way wada baaba'een intii la dhaariyey kolka waxaa laga yaabaa in ilaahay cuquubada uu aakhiro kuu kaydinayo te adduunyada laguu soo dedejiyaana ay la mid noqoto ayaa dhici karta sidaa darteed been laguma dhaarto run in lagu dhaartana waxaa lagugu diidayaa run waad ku dhaaran kartaa runta laakiin haddana in istikfaaf uu yimaado oo shay yar iyo shay weynba aad ku dhaarato fudaydsi baa jira ilaahay magiciisi iyo dha baad fudaydsanaysaa markaa laa taxlifana warha dhaaran calaa sidqin run ha ku dhaaran walaa kadibin beenna ha ku dhaaran famaa yufiiduka kuuma faa'iidaynayo ila alma'hama dembi mooyaane wax kale alxalifu dhaartuye aaway markaa hadaba halkaa nahyiga ku jira laa taxlifanna ayaa nahya laa taxlifanna nahyiga halkaa ku jira laa taxlifanna siiqadiisu mid un bay ahaydoo almudaaric almaqruun bilaa annaahiya buu ahaa waana kii uun muxuu faa'iideynayaa haddaba laa taxlifanna calaa sidqin walaa kadibin alirshaad adaa lagu hanuuninayaayo jidka saxda ah lagu barayaa marar badan baad qofka la hadashaayo jidka saxda ah aada tustaa war waxaan ku leeyahay hebelow baad odhanaysaa hee ha ka bixin oo ha ka safrin ama ha marin badda waktiga xagaaga war hoy iska jir badda inaad ku safarto xagaagii war xagaagii badda ha marin maxaad uga jeedaa markaa nahyiga noocan oo kale ah war waa irshaadun waddada saxdaa ubaad doonaysaa inaad tusto war dariiqa ha isku fadhiisan war bidixda ha ku cunin waa maxay waxaasi markaa waa lilirshaad dariiqa saxda abaa ah lagugu hagaya ama lagugu hanuuninaya wa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi laa yaskar qowmun qoom yuuna ku dheeldheelin min qowmin qoomka kale yuuna ku dheeldheelin casaa an yakuunuu waxa xaqiiqa inay yihiin khayran minhum kuwa ka khayr badan waxaa la yidhi aayaddan qur'aankii waxay inoo diidaysaa inaynu isku dheeldheelno dheeldheelka iyo yasitaanka iyo jees jeeska iyo qofka waa waxyaabaha noocaas oo kale ihi eh, waxaa la yidhaha waa aradil laraadil baa loo yaqaana akhlaaq laraadil dadka liita dhaqankooga weeyaan astaamaha lagu garto weeyaan dadka xulxul dheeldheelka iyo yositaanku kolka waxaa la yidhi aayaddani waxay kolkaa inoo tilmaantay ama se ay ina tusisayba waxaa la yidhi weli laba qofi iskuma dheeldheelaan ama iskuma jees jeesaan hadday dhacdaba se bal adigu dib u eegoo dib u qiimee ka lagu jeesjeesayo ayaa ka sharaf badan ka jeesjeeska samaynaya hadday dhacdaba laba qof oo isku dheeldheelaya inaad aragto warka wax ku dheeldheelaya ayaa nin liita ah ka lagu dheeldheelayaana waa qof sharaf leh waxaa lagu garanayaa aayaddan qur-aanka ah ilaah baa yidhi subxaanahu wa tacaala laa yaskhar yuuna dheeldheelin qowmun qoom yuuna dheeldheelin min qowmin qoom kale yuuna ku dheeldheelin casaa an yakunuu waxa xaqiiq ah inay yihiin khayran minhum kuwa ka khayr badan waaba xaqiiqa baa la yidhi kuwan lagu dheeldheelayaa inay ka khayr badan yihiin kuwa dheeldheelka samaynaya dheeldheelkuna sidiisaba ma aha akhlaaqda dadka wanaagsan lagu yaqaan ma aha dheeldheelku iyo yasitaanku toona haddaba nahyiga laa yaskhar ah nahyinimadii waxa kuu barbar socda tawbiikh wax la yidhaha canaan wax la yidhaha waa canaan canaan baa kuu barbar socota naahinimadii kuladeenna tafsiirku waxay ka faa'iidaysteen aayadan laa yaskar qawmun waxay ka faa'iidaysteen horta kelmadda qooma ah, ma raggaa loo yaqaana mise dumarkaa loo yaqaana mise rag iyo dumarba waa la yidhaah maxay kula tahay qoom ma rag baa qoom ma dumar ba qoom ma rag iyo dumar wada socdaa waa maxay ma macna alqowm eeg kelimatu qowm waxaa loo yaqaanaa luqadda qoom marka la yidhaah waa ragga oo qura qoom haddaad aragto waa ragga oo qura eeg waxaa jirta waana bidaliili hadihi alaaya laa yaskar qowmu min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum qowmkii maxaa laga dambaysiiyey walaa nisaaun min nisa hadday dumarku qoomka ku jiraan walaa nisaaun maa loo baahan lahaa looma baahdeen walaa nisaaun min nisaada marka waxaa la ogaaday qoomku inay ragga uun yihiin waa kii gabayaagu odhan jiray aqowmun aalu xisnin am nisaau waxaan isweydiinayaa buu yidhi horta reerkaasi ma rag baa mise waa naago uun reer buu ka hadlayayo wuxuu ihi aqowmun aalu xisnin am nisaau reer idil buu ka hadlayaa markaa markaasuu reerkaasi gebi ahaan ma horta wada naaguunba mise waa rag ragna way leeyihin kolkaa qowmku af carabiga waa ragga waxaa jira laakiin mararka qaar loo isticmaalo rag iyo dumar iyo caruur intaba wax midaynaya sida ilaahay markuu leeyahay qawmu caad baanu halaagnay oo kale ma raggii un baanu halaagnay maa macnuhu qawmu caad iyo qawmu hamuud iyo marka laga warramayo raggii un baanu halaagnay maaha marka qoom la isticmaalayo waa rag iyo dumarba waanu israacinay weeyi kolkaa qoomku labada isilaaxba wuu yeelanaya wa qaala tacaala alle ayaa aayad kale laa tactadiru ha cudur daarannina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinnii kadib ayaad gaalowdeen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waa jees jeeska soo maaha horta diinteennu kaftan laguma kaftamo waa mamnuuc qofku hadduu xagga diinta kaa maruu ku yidhaahdo waa noocan iyo noocan ee jikaar uma baahna diinteenu kaftan iyo may waa macquul maaha waa xaq oo waxa lagaaga baahan yahay calaa ara'si walcayn qabuul mooye wax kale lagaagama baahna waxa keliya ku hor yaalla inaad hubsato tidhaa warni niyow qodobka aad ii sheegtay an hubiyo bal inuu diinta kamid ihiiyo in kale taa waad odhan kartaa an hubsadoon culimada weydiiyo ama aan kitaabta ka baadho waad odhan kartaa laakiin wax kaloo kaftan iyo jeedheeldheel kale iyo wax may meesha ma leega waa mamnuuc weeyaan kolka waxaa jira qoladan ilaah subxaanahu wa tacaala uu la hadlayo waxaa la yidhi laa tactadiru war cudurdaar ha keenina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum intaad iimaan lahaydeen kadib ayaad gaalowdeen oo diinta ka baxdeen qofku waxyaabaha kufriga u keenaa wuu tiro badan yahay saddex arrimood inuu inuu de kolley iska jiro ayaa muhiim u ah shayga la yidhaahdo ciba camalkiisa wax camaloo ficila oo ficilada laga sameeyo iyo wax caqiide ah oo ictiqaadka qofka uu kala yimaado iyo wax qowl ah oo afka laga yidhaahdo saddexdaa arrimoodba waa saddexda qodob ee qofka uu diinta islaamka kaga bixi karo hamoodin inaad haddaad soomaali tahay aadan diinta ka bixi karaynin dad badan baa moodaya qofku hadduu af soomaaliga ku hadlo inuu muslimuun yahay oo af soomaali buu ku hadlee bay ka odhanayaan ya magahalba af soomaali buu ku hadlee war af soomaali lagu hadlaa ma aha diine waxaad eegtaa diinteenna saddexdaa qodob iska jir waa lagaga bixi karaa waxa weeyaan maxay waxaad caqiidayso iyo waxaad ficlaha ficilka aad xubnaha ka samayso iyo waxaad afka ka tidhaa intaba waa lagaga baxaa saddexdaa qodob way arrimaha diinta lagaga baxaa kolka waxaa muhiima inuu qofku iska jiro kaftan diinta in ma iska ilaali ibnu xajar ba kitaab ka qoray runtii aada u faa'iido badan uu yidhi arday kaste qof wadaadoo ka maarmi karaa ma jiro ninkii fiqiiha ahaa ibnu xajar alhayami la odhan jiray makiga ahaa qoray waa ninka minhaajka leh ayaa kitaab aad aad qayim ah ayuu leeyahay fiqiga ninka minhaajka qoray wey shariiisa minhaajka sharixiisa ninka qoray wey kolka waxaa jira waxaa jira ninkaasi markuu ka hadlayo wuxuu ku soo daray saddexba u qaybiyaayo cidida iska goo ninkaad ku tidhaahdo eeg waa masale hadda qofka islaamnimadiisa ay kaga hadlaan cididu waa sunna ee iska goo haddaad tidhaahdo uu dheeldheel ka hor keeno dheeldheel cididu inay sunno tahay sooma ina iska jirtaa soo sunihii nebiga maaha alayhi salaatu wasalaam inaad cidiyaa iska goysaa dheeldheel qofku inuu ka hor keeno maaha cidiyahayga maxaa kaa galaiyo maxaa kuwaygun ku tusay waar yaa akhi ninkuma diin buu kuu sheegay mise wax kale war diin buu kuu sheegay cala araasi walcayn waad mahadsan tahay dhe ilahay khayr ha ku siiya dhe ilan wanaag buu wanaag buu ku tusaye ninku yidhahda ka waran maqalkaaga iyuu qacanta kula jiro waar tuuggan lacagta yar ka qabso macay baad usii raacin mise mahadsan tahay ninkaasi maalin buu i badbaadiyey shilimadiibu in yar iga war waa saasoo kalun qofkan diinteenna wax kaaga sheegayaa waa qof waxa weeye noloshaadii rasmiga ahayd wax kaaga sheegaya weeyaan noloshaadii dhabta ahayd wax kaa tusaya uu kaaga sheegaya ducuun baad ku leedahay kolkaa ibnu xajar waa masaa'ilku ku soo daro eeg masaa'ilka wuxuu ugu soo daraa culimmadu aragtidii ku leeyihiin buu keenaya markaasuu inta culimmadu ay uqaybsameen iyo inta aragtiga ka jirta iyo qofka in wax laga weydiinayo iyo waxyaabahaasoo dhan buu keenaya kolka waa khatar laa tactadiru war cudurdaar ha imanina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib waad gaalowdeene waxaa la yidhahdaa magaca kitaabka aliclaam biqawaaic islaam laa tactadiruu ha ka bixina diinta ee laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum nahyigaasi muxuu usoo arooray haddaba nahyi baa halkaa ku jira laa tactadiruu nahyigaasi muxuu ku jiraa bay kula tahay linahya macnihii nahyiga waxa kuu dheer maxaa tii nahyigaasi laa tactadiru ha waa sax wey macnahaasi waa man tayiis baa kuu dheer tayiis waa quusin adigaa la doonaya in lagu quusiiyo laakiin nahyigii xaqiiqadiina wuu iska wataa wa qaala buxturi buxturi ninkii la odhan jiray baa yidhi yukhaaib isagoo la hadlaya almuctamida cala allah khaliifkii la odhan jiray almuctamid cala allah laa takhlu min cayshin yakurru suruuruhu abada wanawruusin calayka mucaadun nawruus nawruus nayruus miyuu idin yidhi wowgaa yamuu u bedelay ma nawruus buu idin yidhi mise nayruus nawruus labadaba waa la isticmaalaa laa takhlu min cayshin yakuru suruuruhu abadan wanayruusin calayka mucaadu laa takhlu ilaahay waxaan ka baryayaa buu yidhi inaadan ka madhnaanin min cayshin nolol inaadan ka madhnaanin nolosha oo yakuru suruuruhu farxadiisu ay kugu soo noqoto abadan weligaa ilaah waxaan kaaga baryayaa nolol inaadan ka madhnaan farxadeedu ay adiga dib kuugu soo noqoto intaad nooshahay wa nawruusin iyo nawruus nawruus waa ciid ciid baan kaaga baryayaa calayka mucaad lagugu soo celceliyo ilaah waxaan kaaga baryayaa buu yidhi ciiddu inay kugu soo noqnoqoto in badan laa takhlu ha ka madhnaan min cayshin caysh iyo nolol ha ka madhnaan nolosha oo yakuru suruuruhu farxaddeedu ay ku soo laabato abadan abidkaa iyo weligaa wa nawruusin iyo ciid calayka dushaada mucaad lagu soo celceliyey haddaba nahyiga laa takhlu ku jira maxaynu uga jeednaa talow malgarad min hada almacnaa laa takhlu maxaynu uga jeednaa waa ducaynu uga jeednaa allabari buu uga jeedaa ninkani laa tklu allabari buu uga jeedaa wa qaala alghaziyu wuxuu yidhi nin ghazi la odhan jirayna wa qaala alghaziyu nin ghazi la odhan jiray ayaa gabay tiriyey wuxuu yidhi markaa hazi markuu gabayga tirinayey walaa tuhqilaa jidii biminaati jaahiliin aruuxu biha mila alxamaami mudawaqan walaa tuhqilaa jidii waraan ku cuslaynina qoortayda buu yidhi biminnati jaahilin qofaan waxba garanaynin galladiisa nacas galladiisa aniga igala taga buu yidhi nin nacasa galladda uu sheegto aniga igala taga buu yidhi walaa tuhqilaa ha ku cuslaynina jiidii aniga qoortayda ha cuslaynina biminnati jaahilin nacas buu ku leeyahay galladii ha ku cuslaynina aruuxu bihaa waxaan la noqonayaa darteed mila alxamaami xamaam oo kale ayaa noqon mudawaqan oo qanin yar qoorta loo mariyey xamaamka somaydaan araga maashimbirka qoollayda la yidhaah halkan yaree qoorta maxaa ugu xidhan madow yar oo sidaas mareeg yar isaw kuma xidhna mareegtii baraarka lagu xidhanayay oo kale kolka waa xamaam yarbaa sumad yar buu leeyahy ama astaan yar buu halkan qoorta ku leeyahy wuxuu yihi nin jaahila buu ninkani yidhi weligay jaahil waxba ka qaadan maayo buu yihi jaahilku laba macnaa loo qofka ka bilaa aqoonta abaa loo isticmaalaa marna qofka bilaa caqliga abaa loo isticmaalaa jaahil haddaad maqasho mar waa ka bilaa aqoonta ah. marna waa ka bilaa caqliga ah mararka qaarna waxaa loo isticmaala qofka degdega badan ee maskaxda fudud ayaa jaahil loo isticmaalaa saddexdaa ka adoontaba ka dhigo saddexdaa ka alla ka adoontaba ka dhigo qof jahil anuu weligay waxba ka qaadan maayo buuhi waayo qoortayda galladuu leeyahay ku cuslayn maayo buu yidhi ilan waxaa noqonayaa haddii jaahilan wax ka qaato xamaamkaa iyo shimbirtaa inay qalinka qoorta loo mariyey oo kale mareeg baa igu xidhmaysa buu leeyahy jaahilku leeyahay jaahilka ay hogaamini markaa soomaalidu se uma tidhaa af wax cunay xishoo soo saa lama yidhaah haddaad wax cunto ma inaad caadi u hadlibaad moodi hadalkaagii la yaqaanay iyo fikirkaagii la yaqaan wax kasta waad isbedelaysaa adigo si kaluyun baa lagu arkaya ile waa af wax cunay xishooye jaahil baa kolkaa ku hagi oo ku hogaamin haddaad jaahilka wax ka qaadata weeyi walaa tuhilaa ku cuslaynin walaa tuhilaa ku cuslaynina niman yahow jidi aniga tunkayga iyo qoortayda biminnati jahilin nin jaahila gelladii aruuxu bihaa waxaan ku noqonaya mila alxamaami sida xamaamka oo kale mudawaqa nin qoortaa loo suday shay baan noqonaya naayiga halkaa ku jira bal walaa tuila weeyaa nahyigu siiqadiisuna waxa weeyaan almudaaric almuqtarin bila annaahiya dalaaladiisana ka sheekee markaa dalaalada uu tusayaana maxay noqonaysaa waa aliltimaas weeyaan aliltimaas weeyaan waa codsi markaa wa qaala aakhar nin kale ltlubi lmajdayn almajda sulamhu sacb waciish mustariixa naacima baali laa tatlub ha isku codsan almajda sharaf ha isku codsan warniyo wuxuu yihi waan kula hadlayaa sharafun baan adi kaaga digaya inaad codsato weligaa sharaf ha codsan buu yidhi waayo ina almajda sharafta sulamuhu salaanadiisu sacbun way adag wa sharaftu way sallaana adag tahaye sharafa raadsan wa cish iska noolow mustariixan adigoo raaxaysanaya naacim albaal oo qalbigu kuu degan yahay laakiin haddaad sharaf raadsato horta ogow inaadan adduunka saaxiib badan ku yeelanayn waxay kula tahay inaad saaxiib badan ku yeelan uh-uh. war runta iyo dhabta waa lagu kala hadhaa shaygu markay runta iyo dhabta dadku waxay iska jecel yihiin daad raacaa la iska jecel yahay xaggaa loo badan yahay un inaad raacdo markaad hadlaysa xaggaa loo badan yahi un hadalkaagu uu noqdo markaad wax qabanaysa xaggaa loo badan yahay unad qabato dariiqa inaad ka cidlooto ma aha walow hal qof ihina ha socdee laa tastawxishi ariiq wain qalla saalikuuhu cidlaha moodin dariiqa dadka maraya haba yaraadaane dariiqa xagga alle markaad u socoto weligaa dariiqaa cidlaha u arkin dadka qaadayaa haba yaraadaan kolkaa wuxuu ninkani leeyahay ninkanu la hadlayaayo wuxuu ku yidhi laa talub ha isku codsan buu yidhi niyahow aan kula taliye laa talub ha isku codsan almajda sharafuun ina almajda sharafta sullamuhu sallaanadiisu sacbun way adag yihiin sharaftu aad bay u sallaana adag wa cish iska noolow mustarixan adigoo raaxaysanaya naacimalbaal oo qalbiga ka degan welibana adigoo maxaya buu leeyahay markaa adigoo intaad raaxaysanaysa qalbigaagu uu degan yahay ayaanu doonaynaa inaad aayar iska noolaato laa tadlub baa maxaa looga jeedaa nahyigaa taxqiir waa yasid sharafa raadsanin ehel uma tihid weeyaan macnuhu sharafta ehelba uma tihide weligaa sharafa raadsanin waad yasid markaa weeyaan wa qaalat ilkhansa waxay tidhi gabadhani rasuulka hortiisay gabay ka tirisay salawaatu rabbi wasalaamuhu salaamuhu calayhi markaasuu rasuulku ku lahaa in yar iigu kordhi bal ku dar buu lahaa khunaasay khansaa la yidhahdaa gabadhan waa saxaabiyad qaaliya qaaliya qaaliya aad gabadh runtii uqiimo badan bay ahayd dee saxaabi intay tahay bacda saxaaba ammaan kalood sheegtaaba way iska yaraanaysaa bacda saxaaba iminka waxaa jira caalam alislaami markaad tagto magaalooyinka jidadka ugu waaweyn iyadaa loogu magac daraa inta u badan haddaad eegto waddankaad tagto eeg masar haddaad eegto shaaric alkhansa yman haddaad eegto shaaric alkhansa sacuudiga haddaad eegto shaaric alkhansa waa saxaabiyad kolkaa waa saxaabiyad oo ilaahay baa qalbiga u geliyey dadka jacaylkeegii kolkaa gabadhaasi gabayaabay ahayd laakiin gabaygeegu aad iyo aad buu u badnaa gabaygana kamida gabaygii ay tirisay inanay walaala yihiin oo la odhan jiray eh, mucaawiye iyo inan kaley walaala ahaayeen oo la odhan jiray sakrin labadaa wiil baa jiray mucaawiye iyo sakrin mucaawiye xagga hooyiyi xagga aabbaba walaalay ka ahaayeen sakrina xagga aabba oo qura ayay walaalo ka ahaayeen isku dagaal bay ku dhaawacmeen labada wiil islaamnimada ka hor ayay dhaawacmeen in yarun intii nebi maxamed la soo dirin dhaawiciibay u dhinteen labaduba markaa dhaawicii ayay u dhinteen mucaawiye iyo sakriba kolkaa inankii ay iskubahda ahaayeenee mucaawiye ma xasuusto hal gabay ay ka tirisay inankaa baroortiisa laakiin kii ay xagga aabo walaalaha ka ahaayeen afgaaba kamayna dhigi jirin waayo u naxariis badnaa sakri baa la odhan jiro aad iyo aad buu gabadhan iyo dadkoo ugu naxariis badnaa kolka gabaygana kamida gabaygay tirisay aaynay yajuuda falaa tajmuda alaa tabkiyaani lisakri nada gabaygani waa gabay gabayadii hore soo maraynay oo dhan ka duwan weeyaan waa guclaha loogu talagalaa facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul saasuu noqonaya marka waa facuul lagu celceliyo ayaa laxankiisa aad ku heli kartaa markaa faqultu ajirnii abaa malikin wailaa fahabnii imra'an haalikan waa ku gabayaabu leeyahay faqultu ajirnii abaa malikin wailaa fahabnii imra'an haalikan acayna yajuuda walaa tajmuda alaa tabkiyaani lisakri nadaa saasuu noqonaya acaynaya labadayda indhoodow juuda ii deeqa oo ilmo iigu deeqa labadeedii indhood bay la hadlaysaa markaasay tihi acaynaya ah, labadayda indhoodow juuda ii deeqa oo maxay iigu deeqa ilmo iigu deeqoo ilmo sii daaya walaa tajmudaa hana qallalina mar qura labadaa indhoodow ha qallalina bay tidhi alaa tabkiyaani miyaydaanu ooyeynin lisakri nadaa <clears throat> alaa tabkiyaani miyaydaanu ooyeynin lisakrinada sakrigii deeqsiga ahaa miyaydaanu ooyeynin sakri lindeeqsi buu ahaaye haddaba inantani labadeeda indhood markay la hadashay nahyi bay meesha keentay oo waxay tidhi walaa tajmuda marnaba ha qalalina labadaa indhoodow nahyigaa maxaa looga jeedaa baad u malaynaysaa bal fikir walaa tajmuda maxaa looga jeedaa atamani baa looga jeedaa ilayn indhuhu ma maqlayaane qaala khaalid بن safwaan nin la yidhaha بن binu safwaan ayaa isna tala iyoiyo waana jeedinaya wuxuu yidhi laa tadlubuu ha ka codsanina alxaajaati baahiyada fii ayri xiiniha xilligeegii maran la joogin fii ayri xiiniha xilligeega ama goorteeda manan ahayn baahi ha codsanin laa tadlubuu ha codsanina alxaajaati baahida ha codsanina fi hayri xiiniha xilligeega maran ahayn ma kula tahay goorteeda maran ahayn inaan baahi la codsan karayn walaa tadlubuuha baahida ha ka dalbina min hayri ahliha dadin ehel u ahayn laba talo ayuu ninkani bixiyey runtii waa laba talo oo aad iyo aad dhaxalgal u ah wuxuu ku leeyahay war baahida waktigeega wakti aan ahayn ha codsan waktigay ku haboon tahay gooraan ahayn ha codsan oday soomaaliyeed baa beri hadlo wuxuu yidhi oryaadehe buu yidhi annagu waxaanu roobka doonaa buu yidhi cirka markaanu daruuro ku aragno inagu ilaahay waxaanu roobka ka barinaa bui roob doonta doonaa markaanu cirka daruuro ku aragno kolkaa wuxuu leeyahay markii xilligeegii dee uu soo muuq muuqdo saadaashii roobku markay taagan tahay ayaanu ilaahay barinaa buu leeyahay moogtahay laa tadlubuu ha dalbina alxaajaati baahiyada ha dalbina fii hayri xiiniha xilligeegii maran ahayn xilligii loo bartay mar an ahayn haba oo hala iman buu kuleeyahy markaa baahida xilligaasi waa siyaabo badan baa loo eegayaayo waa balaaqadii markaa likulli maqaamin lahu maqaalkii weeyaan goob kastood joogtaa saw ereygii ku habboonaa male kolkaa ducadani waktigii ay ku habboonayd u raadsan buu kuleeyahay haddaad nin doonayso inaad wax weydiisato ha u teginuune horta eeg su-aashaadani waktigay ku habboon tahay kolkaa waa xilligay ku habboonayd baad u tegaysaa walaa tadlubuuha baahida ha iska dalbinuun min gayri ahliha dadaan ahal u ahayna ha ka dalbin waxaa la yidhaahdaa bakayl haddaad u tagto ka waran bakayl haddaad barido maxaa kaa soo gaadhi baad u malayn waa nin bacadkaasi intuu gubay dab isku tuuray oo yidhi hee dabow hadhankaa helo dab wuxuu ka cararayaa bacad cadeed buu ka cararaya halkuuna ku cararayaa markaa war dab buu isku tuurayaa haddaad bakayl baahi ula tagto ma waxaad u malaynaysaa inaad baahidaadii ka heli waa haddana waa bakayl weeyaan warbacad baad ka baahi yar baad ka cararaysaa oo tu ka sii badan ayaad isku soo tuuraysaa waa khatar dhibun baa kaa soo gaadhi haddaba labadaa nahyi ka warrama laa tatlubu lxaajaat iyo walaa tatlubuuha labadaa nahyi bal ka warrama maxay idinla tahay labaduba maxay noqonayaan annusx walirshaad ayay labadaa nahyi labaduba noqonayaan tamriinaat lima sababma ayuu kaana nahyu nahyigu u noqday fii maa yati waxa soo socda lilirshaad in lagu hago wa tamani in tamani iyo jeclaysi wa tahdiid hanjabaad wa taxqiir iyo yasid calaa tartiibi tartiibkaa welibana laa yakhdacanka min caduwin damcuhu warxam shabaabak min caduwin turxamu gabaygani waa mustafcilun mustafcilun mustafcilun baa la yidhaahdaa waa baxrulajaswe mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun saasaa lagu helaya markaa isaga laankiisa laykhdacanka min caduwin damcuhu warxam shabaabak min caduwin turxami saasuu noqonaya mustafcilun mustafcilun mustafcilun laa yakdacanka waryuuna ku khaaimin min caduwin cadowga xaggiisa yuuna kugu khaaimin damcuhu ilmo ka da-aysaa cadowgu hadduu kuu ilmeeyo iyo hadduu qoslo toona lama eego caqli markaad leedahay eeg waad fikiraysaa cadowgu hadduu ilmeeyo ilmadiisaasi laa yakdacanka yayna ku khaa'imin min caduwin cadowga xaggiisa damcuhu ilmadiisu ilmada cadowga ka da-aysaa yayna ku dagin buu ku leeyahay waa khatar warxam u nax shabaabaka min caduwin cadow uga nax turxamadaa lagu nixi doonaayo lagu naxariisan doonaayo war shabaabkaaga niyow uga nax oo cadowgan uga nax adna naxariis baad heliye haddaba waxaad eegtaa kelmadda laa yakda canka waa nahyi nahyigaasi wuxuu u soo arooray maxay lilirshaad adigaa lagu hagayaa dariiqa saxdaabaa lagugu hagaya cadowgaa hadduu ilmeeyo ilmadaa hamoodin run inay tahay hamoodin waa cadowgaaye hoostaad kala socon doontaa ficiladiisa kale ila ninkani waa cadowgaaye hadduuna ka soo noqonin oo cadownimadiisii aad ku taqaanay ilmadaasi hamoodin meel sahlan inay tahay laa tumdirii hadi'in ayatuha sama alla samoy hadi'in laa tumdirii hadi'in ayatuha sama nahyiga laa tumdirii ku jira ma maxaynu ku macnaynaa nahyigaa markaa iminka waa atamani waa jeclaysi laa tuqlic ha ka hadhin can cinaadika madax adaygaaga war yaa madax adaygaa ku taagno uun ha ka tegin madax adaygaa nahyigaasi muxuu noqonayaa markaa laa tuqli can cinaadik waa litahdiid waa hanjabaad laa tujhid nafsaka war naftaada ha cadibin fii ma taciba fiihi lkiraam dadka sharafta lihi waxay ku daaleen naftaada ha ku cadibin dad sharaf le ayaa waxaan ku daalay ee naftaada ha ku cadibin waa maxay talow sharaf baad raadinaysa ama og tahay war naftaadu umaba samaysnaba markeega horeyna sharafba u samaysnayne dadka sharaftali waxay ku daaleen naftaada ha ku cadili ila naftaadii sharaf uma samaysnu kuleeyahay laa tujhid maxay noqonaysaa markaana litaxdiir waa yasitaanoo qof la yasayo ayaa kolkaa waxa noocan oo kalea keenaya bayin waxaad caddaysaa ardayow siyaqa nahyi siiqooyinka nahyiga caddee walmuraad waxa looga jeedo min kulli siiqatin siiqo kaste fi ma yati waxa soo socda bal siiqo kastana waxa looga jeedana noogu daro bal noo sheeg buu ku leeyahay markaa labada arrinba waad israacin doontaa biidni illaahi tacaala waa siiqooyinka halkaa inoo yaalla oo dhan ayaad isku darsanaysaa ucir qaala abu ayib baa yidhi fii madxi sayfi dawla isagoo sayfu dawle doonaya inuu ammaano wuxuu yidhi laa tadlubanna kariiman bacda ru'yatihi ina alkiraama biaskhaahum yadan khutimuu laa taxsab ilmajda tamran anta aakiluhu lan tabluga almajda xataa talcaqa sabra waxaa jira kitaabkaygu hal namber oo namber kow abu wada siiyey labadaa bayd waxay ahayd ka dambe ee laa taxsab ilmajda in namber laba la siiyay ahayd namber labu kaagu siiyey soo maaha eeg namber laba in la siiyay ahayd waayo isku gabay ma ahayn labada gabay hadday isku gabay yihiin ayaa namber kura kolkaa laa taxsab ilmajda waa gabay kale eh number laba ha la siiyo oo raqamka la siinayaa number laba ha ahaado laa tdlubana kariima bacda ru'yatihi ina alkiraama baskhaahum yadan hutimuu waa baxrulbasiid baa loo yaqaanaayo mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun saasuu noqonaya markaa latadlubaana kariima bacda ru'yati ina alkiraama biaskhahum yadaan khutimuu laa tadlubanna war ha dalbin oo ha codsan kariiman mid sharaf leh ha codsan bacda ru'yatihi intii aad aragtay kadib ninkanaan ammaanayo intaad aragtay kadib weligii nin kaloo sharaf lama haraadinin aryaha sayfudawlo ma aragtay buu yidhi ha buu yidhi waan arkay sayfudawlo dee ma nin kaloo sharaf lead adduunka ka raadini buu yidhi weligaaba ha raadinin adduunidaba inaad ka soo hesho nin ee eh, sharaf leh oo kale waayo oo ninkan keliyuu ilaahay sharaf siiyey wuxuu ku yidhi ina alkiraama dadka sharafta leh biaskhaahum ka ugu deeqsisan yadan xagga qacan ahaan ayaa khutimuu lagu gebagebeeyaa horta dadka sharafta leh asalba maxaa lagu khatimaa buu yidhi dee ka ugu khatarsan baa lagu khatimaa buu yidhi dadkii sharafta lahaa way naga wada horreeyeen buu yidhi sayfudawlana waa lagu khatimay sidaa darteed dunida waxaan kuu sheegayaa nin kaloo sharaf labaa ha ka raadinin buu yidhi laa talubanna haka dalbin ama haka codsan laa talubannaha dalbin kariiman nin sharaf leh bacda ru'yatihi intii aad aragtay sayfudawlo kadib ina alkiraama dadka sharafta leh biaskhaahum kuwa ugu deeqsisan yadan qacan ahaan ayaa khutimuu lagu gebagebeeyaa war dadka ugu deeqsisan baa lagu soo gebagebeeyaaye dhinac kale ha u kicin buu ku yidhi markaa aawey nahyiga halkaa ku jiraa nahyiga halkaa ku jiraa muxuu noqonayaa laa tadlubanna dalaaladiisu maxay noqonaysaa nahyiga iminka halkaa ku jira waa atayis wey tayis baa la odhanaya atayis adigaa lagaa quusinayaa inaad hesho maxay ninkaa nin lamida inaad hesho ayaa lagaa quusinaya marnaba ha ku fikirin baa markaa lagu leeyahay kaasoo kale inaad hesho atayiis baad odhanaysaa waa quusin waa lagaa quusiye laa taxsabi lmajda tamran anta aakiluhu lan tabluga almajda xataa talcaqa sabira sabir bay meeshu ahaan jirtaan filaya arma sabra bada mu idin reebay bada soo ma kasrinin okay kaa ba'da kasriyey baa saxan markaa gabaygaa sabira in la yidhaah wey sabira haddaad sabra tidhaahdo dee waxbaa si noqonaya horta sabirku wuxuu ka yimid sibri buu ka yimid sibri sabir ma garanaysiin culimo sabirku muxuu ka yimid sibri buu ka yimid min asibri kolkaa sibri ma la garanaya waa geedkan dacarta ah geed yaroo dacara maydaan arag oo meelahan ka baxa miyiga oo aada iyo aada u qadhaadh kolkaas sabirku horta sidiisaba uu qadhaadh yahay waxaa la yidhaahdaa aadamaha qofka sabir kale markaad aragto ama sabirka iyo dulqaad kale markaad aragto waxa weeye inta loos adkaysto ayaa iska yar inta loo layshortaagi kara ayaa xataa iska yar kolkaas sabirku waa shay qadhaadh sida ay dacartu u qadhaadhahay faa'iidadiisuna waa shay ay soo degdegto sida ay dacarta dawadeed usoo degdegto dacartu waa geed aad iyo aad u dawo badan weeyaan kolkaa haddaba sabirku min asibri buu ka yimido waa geed aad u qadhaadh ninkani wuxuu yidhi markaa laa taxsab war ha malayn almajda sharafta markaad raadinayso tamran timir anta aakilihu aada liqliqaysid ma timir yarood cunaysa ad moodaysaa buu ihi sharafta war sharaftu maaha timir aad cunayso buu ku leeyahay lan tabluqa gaadhi maysid almajda sharafta gaadhi maysid xataa talcaqa ilaa yod soo leefto asabira dacar war horta marka hore dacar soo leef markaad dacar usoo leefto ayaad kadib sharaf heli kartaa buu ku leeyahay nahyiga halkaa ku arooray ma idiin muuqdaa waa laa taxsabana muxuu noqonayaa hadafka looga jeedaa atawbiikh wey atawbiikh waa canaan weeyaan ninkan mooday sharaftu inay sahlan tahay ayaa lagu canaananaya markaasaa la yidhi ha u malaynin sharaftu wax sahlan inay tahay wa qaala duqraa'iyu wuxuu yidhi duqraa'i ninkan duqraa'i baa la odhan jiray nin aad iyo aada u halisa buu ahaa waxaa halisnimadiisa waxaan uga socdaa luqadda ilaahay ninkani baray nin lalaya mad maqashay shanferi lo odhan jiray laamiyat lcarabka qoray shanferi ma shanferi kitaab buu qoray waan haynaa waa xagga adabka weeyaan inkastoo adabka islaamigaa ah uuna ahayn adabku hadduu adabka islaamigaa ah yahay wuu fiican yahay laakiin adabkii kale waade waa iska sugaanteenni kalunbuu noqonaya shanferi ninka la wuxuu yidhi kitaab buu qoro wuxuu ugu magac daray laamiyat lcarab waa wada xikmad kitaabkaasi laakiin waxaa la yidhaha laamiyat lcarab waa laamiya laakiin yaa iskale buu yidhi laamiye ayaa iska leh arabtaa carabtaa loogu talagalay dadkii kale inayna fahmaynin bay ka dhigeen xikmadda ku aasan iyo kanziga ku jira dadkii kale inayna fahmayn bay ka dhigeen kolkaa laamiyatulcarab bay yidhahdeen intii carabta ahayd ha akhrisata kitaabkaa kolkaa shanferi baa lahaa shanferi nin khatara islaamka uu ka horreeyey isagoo yar baa lagu soo duulay reerkooga agta la mariyey caruurnimaa lagu qabsaday isaga xaafad baa kaxaysatay reer reerkoogiina waxa lagu yidhi markii heshiiskii dhacay kii yaraa wuu dhintay dadkii la dilay baa lagu daray ilan xaafaddanaa haysataa ka yarina carruur buu ahaan waxba garanaynin markuu weynaaday buu is-ogaaday horta xantii uunbu maqlaa ka yaroo wuxuu arkaa un si uun dhalinyartan xaafadooda uga yar wadata kooran xantii buu raadiyey wuu raadiyey waxa loo sheegay aabbihiiyo hooyadiiba inay yihiin qoyska halkaa degan yarina lagu soo kaxaystay tii ayaa ciilkii ayaa markaa ayuu gabay ilan soomaalidu waxay tidhaahdaa gabayga qofku wuxuu u sameeyaa ciil iyo cishqi sowma yidhaahdeen ciil ayaa ka keena gabayga ama cishqibaa ka keena bay yidhaahdeen dee waa runoo carabtuba waxay yidhaahdeen ayanqaliqa calayna baabu wa fii aydina mafaatiixuhu gabay ayaa mar qurasa uga soo booday markaa dhaar maray wuxuu yidhi reerkaa aniga nasabkayga bedelay ilaayon boqol nin ka dilo buu yidhi maydhan maayo inuu maydho xataa uu ka dhaartay uska gaas iyo raantaasaan lahaanayaa buu yidhi waa reerkaa boqol ninka ka dilaa buu faraskiisii iyo hubkiisiibuu qaatoo kayntuu galay nin kaynta jooga oo farasna sita ma eryan kartaa ma uu sii daynayaa faraskee eh? seedu soo gaadhi lama gaadhi karo kayntaasu ku jira reerkan ma garanaysaa intuu habeenkii yimaaduunbuu niman ardaa iyo dibad hurdo intuu u yimaad unbuu saddex iyo afar seefta qoorta kaga jaraay iska cararaawun galabtii unbuu raadsadaayoo niman xoola kaxaynayunbuu haad ka helaayo intuu qoorta ka gooyunbuu iska baxsadaa sagaal iyo sagaashan nin buu reerkii ka dilay waa shinferi ninkaa gabayga lahaa weeyaan sagaal iyo sagaashan nin gebagebadii wuu dhintay isagu waa la dilay iyo wuu dhintay labadaba waa la yidhaha labada riwaayadoodba waad ku arki kartiin markuu dhintay ayaa la aasi waayo lafihiisii wejiga ma garan ayuu oday reerkii sagaal iyo sagaashanka ka dilay ahaa ayaa soo dul maray markaasaa lagu waa shanfarigii sagaaliyo sagaashanka nin idinka dilay markaasuu intuu aad u xanaaqay buu budh soo qaatay ulweynoo bartaa wejiguu kaga dhuftay markaasuu wejigii dildilaacay laf ka soo booday baa odaygii isna madaxa ka gashay odaygiina laftiibuu dhintay kolkaa boqolkii ma garanaysiin uu ku dhaartay sagaaliyo sagaashanna intuu noolaabuu dilay ka boqlaadna lafihiisii baa dilay intuu dhintay kadib kolkaa shanferi baa ninkaa la yidhahyo wuxuu qoray laamiyatulcarabka duqraa'igan ma arkaysaa ninkan duqraa'i la yidhah duqraa'i duqraa'i baa kolkaa u jawaabis yidhi shanferi waa ninkan gabaygeenan imika leh wuxuu yidhi duqraa'i sow laamiyatulcarab maadan samaynin ana laamiyatulcajam baan samaynayaa buu yidhi kitaab cajamiga oo dhan ah ayaan samaynayaa buu yidhi kitaab wanaagsan buu sameeyey oo runtii aad u faa'iido badan oo la yidhaahdo laamiyatlaamiyatulcajam la yidhah ayuu leeyahay inkastoo ninka haray anan jeclaysanin haraa weyn ninka haray haraa weyn ninka haray ma fiicna sida haabka u haray ma fiicna ah, harxulkabiir wa qaala duqraa-i wuxuu yidhi markaa duqraa-i waa la dilay duqraa-i laftiisa waa la dilay shan boqol afar iyo tobankii markay taariikhdu maraysay ayaa la dilay maxkamadda islaamkaana dishay waxaa jira maalin kaste oo adduunka la joogo adduunyadu waa daarulimtixaan dhar baa jira la ysku dilo haddii la doonayo in lagu dilo dee dhar lagu xidayuunbaa jirta maro adan lahaynunbaa laguu xidi oo ar maxaa lagu haystaa waa caynkaa ah. hala dilo hala xidho waa arrin weeyaan kolkaa duqraai waxaa lagu dilay kiis berigaa laysku qabsan jiray baa jiray oo laysku dili jiray oon mayaba ahayn madaba aan lahayn waxaa la odhan jiray uun ninkani hoostu gaalada kala socdaa war ya akhi naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraair adigu maxaad xukumaysaa ilan aadamaa tahaye maxaad ukumaysaa aahirka sirta hoose qalbiga ma baa kuu diratay war qalbiga ilaahay ummaddan lahaabaa ka xisaabin doona inuu gaal la socdo iyo inuuna gaal la socon miyaad ogtahay ma ogid kolkaa naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraair kolkaa ninkan waxaa lagu dilay ilxaad mas'ale la yidhaah lagu dilay ilxaad ay ka mid ahayd xataa ay soo hoosgelaysay kolkaa masaa'il noocaa rag badan baa lagu laayay runtii rag aad iyo aad u badan ayaa lagu laayay dadka aqraanta ah iyo dadka muuqdana kolley lama jeclo wakti kastoo la joogo dad xaasidiin ku ayaa jiraan kolkaa ninkan qolaa ku kacday kiiskana lagu eedeeyey sidaasaa ninkaa loo dilay an boqol taariikhdu maraysay wuxuu yidhi duqraa'i markii uu hadlayey laa tadmaxanna ila almaraatibi qabla an tatakaamala aladawaatu walasbaabu laa tadmaxanna ila almaraatibi qabla an tatakaamala aladawaatu walasbaabu laa tadmaxanna hoy waxaan kaaga dig hawhum gurita